bsmi اllahi الرحmn الرaحيم alxamdu لlh رb العaalمين وslى اllه وslm عlى نabيina mحamedi وعlى آlih وأصxaabih أجمعين أma bعdu qala الإmam الbخariyu raximah اllah taعaalى baabu اstiqbaali الqiblati qiblada qaabilideeda majliska qiblada in lagu qaabilo wixii ku yimid caddayntiisii ayuu u baab yahay aadaabu اlmajlis ayaan ku jirnay qaala xadaanaa cabdullaahi bnu saalix wahuwa katibu leyt qaala xadaanii xarmalatu bnu cimraan wahuwa xarmalatu bnu cimraan altujiibiy abu xafs almisriy hiqat can sufyaana bni munqidin wahuwa almisriyu maqbul can abiihi waa munqid bnu qays almisriy maqbul ayضa rawaa lahu lbukhaariyu fi ladabi اlmufrad qaala kaana akharu juluusi cabdillaahi bni cumar fadhiga cabdullaahi bni cumar badankiis wuxuu ahaa wahuwa mustaqbilu lqiblati isaga oo qiblada u jeedo faqara'a yaziid bnu cubaydillaahi bni qusayd ayaa wuxuu aqriyay sajdatan sujuud bacda tuluuci shamsi qoraxda markay soo baxday kadib fasajada waa sujuuday wasajaduu marka bacda tuluuci shamsi aadna uma soo bixin qoraxdii marka xoogaa yar bay soo baxday mana dhammaystirminoo qadra rumxin cirka kama kor noqonin fasajada waa sujuuday wasajaduu yaziid bnu qusayd baa sujuuday wasajaduu iyaguna waa sujuudeen ilaa cabdallaahi bna cumar maahane falamaa dalacat ishamsu qoraxdii markay soo baxdo si fiican usoo baxday xalla cabdullaahi cabdullaahi wuxuu furtay xabwatahu yacni jilib xirkiisii ama xubwatahu labada dabdi sax waa sajada waa sujuuday wa qaala wuxuu yidhi alam tara sajdata asxaabika wuxuu yidhi miyaadan arkin asxaabtaada sujuuddooda inahum sajaduu way sujuudeen fii gayri xiini salaati wuxuu yidhi marka miyaadan arkin dadkaagan sujuudda ay sujuudeen inahum sajaduu way sujuudeen fii gayri xiini salaatin salaad waqtigeeda waqti aan ahayn bay sujuudeen oo xilliga salaadaha la reebay weeyaan waqtigaas marka qiyaaska cabdullaahi bin cumar waxay tahay sajdatu tilaawada iyo salaadau isaga qiyaasana dabcan maadaama sajdadu qeyb salaada kamida ay tahay wamin fuqahadana waa u badan yihiin qiyaaskaas marka in dahaaro loo shardiyo qiblada in loo jeesto in loo shardiyo meelaha ay ka qaataan waxa weeyaan qiyaaskaas ayay fiirinayaan ayib xadiidka marka sanadkiisa dacfi baa ku jiro nimankan marka sufyaan ibnu munqid waa majhuul ibnu xajar isaga maqbuul buu yidhi laakiin xataa haddii maqbuul uu yahay mutaabacu u baahan yahay ayib macalmushaahidka marka wahuwa mustaqbilu lqiblatidaas waay marka majaalista qiblada ujeedo way fiican tahay dabcan taasuuna hadda marka isaga u keenay meeshaan ayb meeshaa marka faqara'a yaziid bn cabdillahi bni qusayd sajdatan bacda طuluuci shamsi mau idin wada qora bacda ayb adiga qaanjiga maha qabla mase bacda muxuu qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan idaa qaama haddii uu istaago uma rajaca ou laabto ilaa majlisihi fadhigiisa u laabto hadduu fadhigii ka kaco fadhigiisii u noqdo qala xadaثna khaalid bnu mklad wahuwa alqaطawaaniyu qala xadaثna sulayman bnu bilaal qala xadaثanii suhaylu can abihi can abi hurayrata can الnabiy sal ly slama idaa qaama axadukum midkiin haddii uu ka kaco min majlisihi fadhigiisa uma rajaca ilayhi uu u laabto fa huwa axaqu bihi saa ku xaqnimo badan haddii uu majliskii ka kaco ee uu majliskiisii ku soo noqdo meeshii uu fadhiyey saa ku xaqle haddii uu qof ka fadhiistay war hebelow meeshan anaa fadhiyey iiga kac hadduu yidhaahdo waa inuu uga kaco isagaa ku xaqle ayb ama musqulow aaday weysow aaday xaajo yarow meel kasoo qabsanayaa isagaa ku xaqle marka ayb ayb qaala baabu ljuluusi cala ariiqi dariiqa fadhiga la fadhiisto caddayntiisiiba u baab yahay qaala xadaanaa mxamed bnu salaam qaala akhbaranaa abu khalidin اlaxmar wahuwa sulaymaan bnu xayaan can xumaydin wa huwa xumayd adawiil qaala ataana rasuul llahi sala اllahu alayh waali wasalama nabigaa noo yimid buu yidhi wanaxnu sibyaanun annagoo ilmo yaryar ah fasalama calayna waana salaamay marka rasuulka tawaaduciisaa laga qaadana ilmaha yaryarka in la salaamana waa laga qaadana oo hadday ilmuhu yaryar yihiin xataa in marka assalaamu calaykum la yidhaha istinaas iyo wehel iyo furfurnaan iyo waxbay u noqonaysaa ayb wa arsalanii fii xaajatin dan ayuu marka ii dirsaday wa jalasa fi ariiqi jidka ayuuna ii fadhiistay yantadirunii isagoo isugayo xataa rajactu ilayhi ilaa aan usoo laabtay maxalushaahidkana halkan markaa nebigan oo ilmihii la cayaarayo wax ii dirsaday waddadiibuuna ii fariistay meeshii buu igu sugay ayb ilaa aan uga soo laabtay marka jidkii in la fadhiisan karo ayb haddii marka dhib kale iyo wax kale da aan ku jirin qaala wuxuu yidhi fa abda'tu calaa ummi sulaym hooyaday ummu sulaym ayaan kasoo daahay fa qaalat waxay tihi maa xabasaka maxaa ku xabaasay oo ku celiyey oo ku daahiyey faqultu waxaan idhi bacahanii nabiyu sal ll ly slama fii xaajatin nebigaa xaajo iyo dan ii dirsaday qaalat waxay tihi maa hiya oo maxay tahay xaajadaas qultu waxaan idhi buu yidhi innahaa sirun xaajadaasi nebigu wuxuu ii dirsaday oo sir a ah waay ayb qaalat waxay tihi faxfad sira rasuulillahi sal l ly slam haddaba nebiga sirtiisa uu ilaali ayb qaala baabu tawasuci fi lmajlisi majliska la ballaariyo qofka inuu majliska ballaariyo <coughs> oo aan la yskaga kicin laakiin laysku la yskaga sigsikado qaala xadaثna الxumaydiyu wahuwa abu bakr cabdالlahi bn zubayr qala xadaثna bnu cuyaynata qala xadaثna cubayd llahi bn cmr can naafici can ibni cmra qaal qala الnabiyu sal ly slama laa yuqiimana axadukum midkiin younan istaajinin arajula qofka min majlisihi fadhigiisa younan ka kicinin uma yajlisu fiihi dabadeed isagu markaa uu ku fadhiisto uma huwa yajlisu fiihi isagaa ku fadhiisanaya markaa laakin tafasaxuu isku waasiciya watawasacuu isku waasiciya qaala baabun yajlisu الrajulu xayثu intahaa qofku wuxuu fadhiisanayaa meesha uu majlisku ku egyahay yani ama meeshuu soo gaaro ee uu majliska ka soo gaaray ugu horeyso ayuu ka fadhiisanaya haddaad soo daahdoo kale gadaalha iska fadhiisanay waa aadaab kale oo aadaabta marka majliska ka mid a culimadana waxa ku sheegaan aadaabu alab aadaabu alab alcilmi markay ka hadlayaan qeybta ay uga hadlaan xalqada aadaabteeda waxaa ka mid a qofku inuu fadhiisto meesha uu majliska ka soo gaaro haddii marka ninka sheekha uu u waco soo dhawow uu yidhaahdo oo isaga markaas yacnii ula jeeda iyo wax ka raba dhawaanshiyihiisa oo ardaygu markaa laga rabo inuu ama su-aalo weydiiyo ama uu rababa wixii markaas ka ishkaal galoo kale iyo inuu dib u su-aalo iyo inuu markaa kaalay soo fadhiisto hadduu yiraa waa soo fadhiisan karaa inta kale laakiin inuu majliska meesha ku dhamaado yimaa joogo way ayb khudabka iyo kale jumcada weliba iyada in dadka laga tatallaabsado waa la reebay ayib dadka marka waa iska caadaysteen maskaxdoodayna ka socdaane hadda intooda badani diin kuma socdaan ardada laftooda xadiidka akhrisanaysa waa iska soo tatalaabsanaya waxaa laga yaabaa inuu kutubta xataa ka korboodo qaar waxaan aragnay kitaabada ka tallaabsanayo ta ma oga marka kaflada iyo dhoohanaanta intaas joogto cilmi xadiidna lagu baranayo maxay la eg tahay marka maxay noqonaya marka qofku yacni waxa uu ka xurmada kutubta iyo xalqada iyo majliska iyo waxaas dhan inuu ilaaliyaa la rabaa maskaxdiisaba haddaynan ku jirin waxaasi maxaa marka maskaxdiisa gelaya ayb qala xadaثna mحamed bn الطufayl qala xadaثna shariiku can simakin can jaabir bni samurata qaal kuna ida atayna الnabiya sal ly slam waxaanu ahayn haddaan nebiga u imaano jalasa axadunaa midkaan waa fariisanayay xayثu intahaa meeshuu soo gaaro yani meesha ugu danbeyso ee uu soo gaaro majliska kasoo gaaro ayuu fariisanaya ugu horeyso ayb meeshaas marka qofkii intuu gadaal ka yimaado haddana uu hore soo galo ama uu rabo fadhiga in looga kaco oo qof intuu ka istaago oo u banneeyo iyo waxyaabahaas ma fiicno qaala baabun ay hada kani baabun baab weeyaan laa yufariqu bayna tnayni laba ma kala geynayo waa aadaab kale iyadana majliska ku saabsan laba qof oo isku dhow oo isku dhegan sidaa ma u kala geynayo qala xadana ibrahim bnu muusa qala xadana furaat bnu khaalid can usamata bni zaydi wahuwa leytiy can cmr bni shucaybi can abihi can cabdillaahi bni camri ana nabiya sal ly slama qaala laa yaxilu lirajulin qof uma xalaal ah an yufariqa inuu kala geeyo bayna tnayni labo ilaa biidnihimaa iyaga ogolaashadooda maahane hadday iyaga kuu ogolaadaan oo ay intay xoogaa yar iska sikadaan halkaan mar ku dhahaan ay kuu banneeyaan dhib male waa iyaga ogolaanshahooda wixii kale laakiin inaad xagga adna usika adna xagga usika tiraadid ood ama meeshii ka tallaabsatood marto ama meeshiiba fariisato dhexdooda lama rabo oo majliskii in la ilaaliyo aadaabtiisa labadan qof waxaa laga yaabaa inay ayagu isdoorteen inay isku dhawaadaan ay wax yaa dhici karto ayib marka sheeko sira inay u socotaa laga yaabaa ammaano ah oo in marka laga kala geeyo ama dad dhexdooda soo kala dhexgalo ama sirtooda la daalacday ee inaynan rabin marka waa inaan la kala geyneyn taasaa laga qaadana ee dadka hadda masaajidii qofkii intuu soo daaho ummaddii ku dhibaaba laba qofoo marka qof meeshii fadhiso ayaa laga yaabaa inuu saas iyo saas iska kala yidhaahdo xataa ixtiraam uusan ku warsanin xataa ama inuu cimaamadda saa ugu dhuftaba ama dhexdooda cimaamadda iska dhigo qaabdarro badana ummaddii marka diinkii ma bedelaya miya inta dad kale marka aan la gaarin inaga lafteenna inuu diinkana bedelaa la rabaa innaga horta ayaanaan yeelin saas oo qof walbo maanta haddaad xadiidka nebiga maqasho bal adiga uun halagaa nabadgala isku day dadka kale warkood xagga dhig nin walbaa yacni haddii uu madaxiisa mayraxda ku duubto isaga dadka asaa arkaaya inay fiicnaanayaan laakiin qofkani wuxuu isleeyahay adiga dhib male dadkaaba sameeya kulligood maadaabtan kor iyo hoosba lama heleene adigana iska gal dhinacaaga ka gal dhinaca ka gal waxuu xalleynayo haddii marka ad isleedahay labadan qof dhexdooda waa dhib kor iska kor masjidka ama meeshii ilaahay kuu barakeeya iska fariisana intaad laba qof kala riix riixi lahayd ama cimaamad wax ku riixi lahayd ayib baabun ay hada kani baabun baab weeyaan yatakhaطaa ilaa saaxibi اlmajlisi ayb wuu u tallaabsanayaa qofka majliska ilaa saaxibi اlmajlisi kan majliska u saaxiibka xaggiisa waa haddii marka kaalay la yidhaahdo ama la la dalbado isaga markaas qala xadaثna bayaan bnu cmri qala xadaثna الnadru qala akhbarana abu caamirin اlmuzaniy huwa saalixu bnu rustum labaa jirto mid abu daawuud kaliya u wariyo midkan kala waa ka kale saalixu bnu rustum huwa almusaniyu saduuqun kahiiru lkhata can ibni abi mulaykata can ibni cabbaasin qaala lamaa tucina cumaru radia allahu canhu cumar markii la duray yacnii abululuat almajuusi marka uu toorayda labada dhinac afka kuleh oo watay oo dhexda intuu ka qabtay cumaroo salaad ku jira salaad subax uu ku duray ee markuu jidka banaysanayana labadeeda dhinacba dad uu ku dilaayay waa midi marka oo labada dhinacba af uga yeelayo wixii qaba maagaba saas iyo saas uu ku dhahayay markii dambena waa un la qabtay madiinowna ku dhintay ninkaas oo lagu dilay ninkaa marka abululaat almajuusi ayaa la dhahayay taariikhduna marka ninkii cumar dilay waaye markii horena madiina wuxuu ku yimid mugiiratu bnu shucba ayaa yidhi nin sacnoolo ahoo sacnadiisa xoogaa laga faa'iidaysanayo yaan hayaa aniga marka ii yimaado ii ogolow cumarow markaa sancadaas iyo waxaas buu ka shaqaynaya waana laga baranaa sancadii meeshii markuu yimid oo weliba cumar uu u yimid intuusan dilin ka hor markaasu wuxuu yidhi hawshii waa igu badatay wax badan la ima siiyo aduu marka wuxuu ka dalbaday muqiira marka kharaajka inuu ka yareeyo oo uu u naxariisto odaa marka codsigiisii waxba uga qabtay kulligiisna dabcan de uma wada qabanin laakiin intii uu wax u lahaa unbuu cumar asxaan ugu sameeyey ee asxaankii marka waa kaasa marka waa dilay markaasoo salaad ku jiro dilay ninkaa marka masaadirta sunnada saas waa shiicadu ayaga waxay leeyihin nin muslin oo ah ninkaan cumar dhibaatadiisa dhibaatadiisauna ummadda uga raaxeeyey waana nin shahiidoo khayr badan meel kaashaan la yidhaahdo ku dhintay bay dhahaan oo iiraan ku taal iiraan meel ku taal magaalo ku taalo magaceeda kaashaan la yidhaahdo dadka meeshaasuuna asal u dhashay kaashaantii baa marka lagu duugay bay leeyihiin intuu soo fakaday madiine kasoo fakaday kaashaan ayuu yimid waa lagu duugay masaar weyn marka qubad weyna u dhisan qabrigiisa hadda oo waxa ku qoran aada yaabaysa yani baabaa ay u yaqaanaan baabaa shujaaci diin diinta shiicada saas waay baabaa shujaac addiin qabrigiisa waa dawaafaan waa dhunkadaan waxaan cimaamadaha waaweyn oo madow wato oo aayaadka isku sheego waxaasay ka shaqeeyaan wax kalena maahan haddaad fiiriso abuubakar iyo cumar shiicada cumaray aada u lacnadayeen oo marka uu yidhaahdo abubakar lacnadiis uu sheego hal mar cumar laba jeeruu sheegaa mar kasta cumar lacnada afka ku hayaan sababtu waxay tahay mulkigoodii kisraa ninka jejebiyey waayo cumar radia allahu canhu wa ardaahu cunsuryadaa ku jirta marka beershinnimo ee faarisinimo cunsuriyad ahaa ku jirta nimanku nacan diinta marka waa kula gabanayaan maadaama mulkigoodii uu tirtiray ee islaamkii meeshii marka uu yacni khariidadii islaamkana saa ku waasiciyey cumar ciil ay arrintaa ka qabaan bay marka diin ka dhigeen marka waana zanaadiqo odayaalkaas diin aan islaam ahaynayna haystaan xaqiiqatan maxaa yeelay waxaas ninka diin ka dhiganayo yani maxoo yaa diin u ana cali bay waxaas kula ordayeen calina markii cumar dhintay janaasadiisii la waday waa ka aad u ammaanayo ibnu cabaas werinaya nacam in badanaan maqli jiray nebigoo uu yihi kharajtu anta ana ah, kharajtu abubakrin wa cumar dakaltu abubakrin wa cumar waana malaynaya uu yidhi in marka aada nebiga agtiisa helaysid marka ilaahay markaa intaasoo saxaabo ah ee abuubakar iyo cumar wuxuu alla ku fadilay in la geliyo eh, nebiga agtiisa in lagu lagu duugo oo ay adduunyadaba ugu ahaayeen wasiir ugu ahaayeen u garab taagnaayeen rasuulka ayaa geeridoodiina sidaas ilaahay ka dhigay saxaabadii dhanna sidaasay marka ay qabeen haddana iyagu marka wax kale ay marka qabaan lacnad allah ku rido wakhadalahum allah ninkaas marka duridda uu sheegaya marka ninkaas waa waxaa cumar duray ayb gaal gaalowna ahaa majuusi ah, ah. biitifaaqi alculamaa ayb ayb markaa markii wuxuu yidhi lamaa tucina cumaru radia allahu canhu kuntu fii man xamalahu waxaan ka mid ahaa dadkii qaaday xataa adkhalnaahu daara ilaa aan guriga gelinay faqaala lii wuxuu igu yidhi yabna akhii adeer idhab tag fandur man asaabanii bal soo fiiri ninka wax igu dhuftay ibnu cabaas buu ku leey oradoo tag ninka wax igu dhuftay balse soo eegoo fiiri isaga markaa markii loo soo sheego waa ninkii ghulaamu mugiira markii la yidhi alxamdu lilah buu yidhi allihii aan aniga igu sababin qof muslim ah qof muslima ah hadduunan idilin alxamdu lilah de cumar marka shahaado inuu helaayana bukhaari xadiidkiisa waxaa ku taalay markii uxud buurta uxud nebiga iyo abubakar iyo cumar iyo cuhmaan oo saaran buurtii gilgilatay waa kii nebiga yidhi uskun uxudu deg oo xasiloonaaw inamaa calayka nabiyun wa sidiiqun wa shahiidaani labada shahiid marka waa cumar iyo cusmaan radia allahu canhum ayb fakarihtu marka wuxuu yidhi iisoo fiiri buu yidhi waman asaaba macii yaa ila dhintay yaa wax ila gaareen macnaha fadahabtu waan tegay faji'tu waan u imid liukhbirahu inaan arrinkii u sheego faida albeytu mal gurigu waa buuxaaba fakarihtu waxaan nacay an atakhadaa riqaabahum dadka inaan ka tatallaabsado ayaan nacay wa kuntu waxaan ahaa xadiida sini nin dhallinyaraan ahaa da-diisu yartahay fa jalastu meeshaydaan iska fadhiistay wa kaana ya'muru cumar wuxuu amri jiray idaa arsala axadan qof haddii uu diro bilxaajati dan ou u diro an yukhbirahu bihaa inuu markaa yacnii arrintii uga warramo cumar haddii qof ou arrin u diro oo qofkii yimaado inuu u sheego u jeclaa arrinta waidaa huwa musajan cumarna marka waaba mid la daboolo mara ayaa lagu ku lagu daboolay buu ahaa wa jaa kacbun kacab ayaa yimid faqaala wallaahi lain dacaa amiiru lmu'miniina amiiru lmuminiin haddii uu duceeyo layabqayannahu allaahu alla waa baaqi yeelayaa walayarfacanahu waana kor yeelayaa lihadihi lumma ummaddaani ayuu ugu ayuu u kor koryeelayaa xataa yafcala fiiha kada wakada ilaa uu yani intaa waxaay waxaa sameeyo xataa dakara almunaafiqiin ilaa uu sheegay fasamaa wakanaa munaafiqiintiiba u magacaabay waana yacnii sarbeebay qultu waxaan idhi uballiguhu maa taquulu warkan aada leedahay cumar waa gaarsiina oo ah yacni hadduu cumar la baryo ilaahay waa baaqi yeelayaa ummaddiiba u baaqi yeelayaa waana ku kor yeelaa ummadda ayb qaala wuxuu yidhi maa qultu ma dhihin ilaa wa ana uriidu an tuballiqa ani warkaan maba dhihin buu yidhi illaa waxaan u yidhi inaan waxaan bar rabaa inaad gaarsiiso fatashajactu waa isgeesinimo geliyey faqumtu waa istaagay marka fatakhaaytu riqaabahum dadkii baan ka tallaabsaday marka xataa jalastu cinda ra'sihi ilaa aan madaxiisa agtiisa ka fariistay ee markaana ibnu cabaasda de war buu u wadaa marka qofka haddii uu war wadana waa inuu isaga soo gaaro marka takhadiga iyo dadka in laga tallaabsado hadday duruuf keento waa la ogolyahay xadiidka saasaa laga qaadana waana midda uu u baabeeyey qultu waxaan idhi innaka arsaltanii bikadaa adiga waxaabaad ii dirtay wa asaaba macaka kadaa waxaa adiga kula siibay saas halaaata cashara saddex iyo toban ninaa kula dhaawacantay wa asaaba kulayban aljazaar wa huwa yatawada'u cinda almihraas ayb wa asaaba kulayban mau ku dhigaas wuxuu asiibay kulayban iljazaar ninkaa wahuwa yatawada-u isagoo weyse qaadanayo cinda almihraas meeshaa ku weysaysanay mihraasku waa dhagax weyn oo biyaha lagu lagu shubo wa ina kacban yaxlifu billaahi kadaa kacabna ilaahay buu ku dhaaranayaayo waxaas buuna ugu dhaaranayaa faqaala calaa kada macnaa faqaala wuxuu yidhi udcuu kacban u yeero faduciya waa loo yeero faqaala maa taquulu qaala wuxuu yidhi aquulu kada w kada baan dhahaya qaala laa maya wallaahi laa adcuu anigu ma baryayo ma ducaynayo marka walaakin shaqiya cumaru in lam yakfir illaahu lahu ee cumar waa li waa dhur darsaday hadduunan alla u dembi dhaafin ayb marka isagu weli waxuu ka cabsanayaa marka e, tiisii buu u baqayaayo khawf allah ku jira cabsi alleh e, ilaahay marka kama aamin aha cadaabka alle waana sida qofka laga rabo ninna inuusan cadaab alle ka aamin noqonin nebigaa cabso jiray sala allahu calayhi wasalam oo markii roob iyo yimaado ama uu soo xirxirto roobka dakhala wakharaja waaqbala waadbara marka la yidhaahdo maxaa dhacayna wuxuu dhihi jiray ma garanayo inay noqon doonto tii oo reer caad lagu halaagay oo kale khawf waa rasuulka allah sidoo kale allahuma yaa muqaliba alquluubi buu aada u badi jiray nebiga sal lla ly slam shiicada waxyaabahan marka waxay ka dhigaayaan cay bay cumar uga dhigaayaan tan hadda caymi amase waa ammaan waa ammaanay u tahay qofku inuu cabsado oo uunan ka aamin noqonin cadaabka alle waxay tusay cilmigiisa iyo aqoontiisa iyagii marka waxay leeyihin hadduunan dembi gelin muxuu saan ugu baqaabay leeyihin walakin shaqiya cumaru in lam yakfir illaahu lahu ayb isaga marka ammaantaas badan iyo ma jeclayn dabcan ninkii kale markuu yidhi yaa amiira almu'miniin xakamta wa cadalta dadkii baad xukuntay cadaalad baad meel walba ku baahaysay markuu aad u ammaanay cumar muxuu ku yidhi nalaytanii kafaafan alla madaxtinimada maan uga baxo uun si isla eg wixii dheef aan ka heli rabo oo ajar ah iyo dembigeeda hadday isku mid intay ii noqdaan ay isku baxaan oon waxaygii hore ku baxsadaan nasiib leeyahay u dhihi jirin ayb marka cumar fataawooyinkiisa iyo axaadiidta uu wariyey iyo e, e, yani xukunkiisa waxyaaba badan oo ka mida ibnu kathiir kitaabu ka qoray la yidhaha musnad lfaaruuq oo laba saddex mujalad camal ah. musnad lfaaruuq ayaa la yidhaahdaa qofka marka markuu akriya wax badan buu fahmaa marka cumar taariikhdiisa saxa ah buu ogaana qala xadaثna mxamed bnu slaam qala akhbarana cabdatu can bni abi khalidi wahuwa ismaaciil bn abi khalid can الshacbiyi qala jaءa rajulu ilى cabdillahi bni camrin nin baa cabdullahi bni camr u yimid wacindahu اlqowmu juluusun iyadoo ay dadku agtiisa yihiin oo ay fafadhiyaan yatakhaطa ilayhi waa usoo tallaabsaday ila isagoo rabaa inuu wax weydiiye famanacuuhu waa ka celiyeen faqaala wuxuu yihi utruku rajula ninka daaya ka taga fajaءa waa yimid xataa jalasa ilayhi ilaa uu agtiisa usoo fariistay faqaala wuxuu yihi akhbirnii bishayin bal wax ii sheeg samictahu min rasuuli llahi sal l slam aa ka maqashay qaala wuxuu yihi samictu rasuula اllahi sal l slam yaquul almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wayadihi xadiidkii marka shalay wاlmuhaajiru man hajara ma naha allahu canhu muhaajirkuna waa qofka wixii alla ka reebay ka dheeraa ka hijrooday marka walmuhaajiru man hajara ma naha allahu canhu hijrada ayaa waxay u kala baxdaa hijro daahira iyo baatin midda daahirkaa dabcan waa qofku inuu dhulkii gaalada faaruqo oo uu dhulka daarulislaam yimaado hijrada baatinkaana waxay tahay qalbigiisa iyo acmaashiisa inuu ku hijroodo oo qalbigii iyo acmaashii wixii xumaa oo dhan macaasidii dunuubtii wax allaale wixii alla ka reeba oo ka dheeraana labadaa hijiro marka tee asala midda dambaa asala lianna hijrada laga soo hijroonayo daaru lkufri ilaa daari lislaam hadafka laga leeyahayba macaasida in laga dheeraado marka haddaad markaa daarulislaam timaado macsidii in ka badan aada samayso maxaa marka yacnii ujeedkii hijrada maxay noqonayn dad baa laga yaabaa marka beledka islaamka sharta ay ku dhex samaynayaan aada leedahay war shar noocaanaba ma jirtay toban qofkaasi marka waxa uu kasoo yani waxa u arko dembiga weyn u arko iyo kow sameynaya kow sameynaya weynin badna ayaa weynin badanba saasaa arkaysa ayb ibnulqayimna kitaabkiisa zaadulmuhaajirka wuu uga sheekeeyaa hijradan ibnulqayim marka wuxuu leeyay kitaab la yihah zaadulmuhaajir ayib waxaa kaloo loo yaqaanaa alrisaala taabukiyana waa leeyahay zaad ulmuhaajirna waa la dhahaa arisaala taabukiyana waa la yidhaahdaa masaladan uga warramaa oo hijrada labadeeda nooc ayb qaala baabu baabun ikraamu nnaasi cala rajuli ayb jaliisahu baabun akramu nnaasi cala arajuli jaliisuhu baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan akramu nnaasi dadkan ugu karaamo badan cala rajuli qofka korkiisa jaliisuhu waay ninka saaxiibka oo la fadhiyo yacnii dadka kuwa aada ugu maamuusi og tahay oo maamuuskii xaqa kugu leh dadka kuwa kula fadhiya qaala xadaanaa abu caasim qaala xadaanaa saa'ib bnu cumar wahuwa almaqzuumiyu xijaaziyun hiqatu qala xadaanii ciisa bnu muusa can moxamed bni cabaad bni jacfarin qaala qaala bnu cabaas akramu nnaasi calaya dad aniga korkayga kan ugu karaamada badan ugu maamuuska badan jaliisii waa ninka ila fadhiyo saaxiibka ila oo diinta aan saaxiibka ku nahay ayb meeshaa marka de waxaa laga qaataa qofka qofka la fadhiya mar walba inuu maamuuso ayb dhibka iyo waxyaabahaas ka dhaaf ama qofku yacni arday ha noqdo ama e, arday aada isla tihiin no ha noqdo ama arday iyo sheekh ha noqdaan sayad noqotaba qaala xadaanaa abu nucaym an cabdilmalik can cabdillaahi bni mu'mal huwa almaqzuumiyu lmakiyu daciifun ayb oo daciif lxadiid weeyaan ninkan can ibni abi mulaykata can ibni cabaasin qaala akramu nnaasi calaya jaliisii dadka kan ugu maamuuska badan aniga korkayga waa ka ila fadhiyo <coughs> an yatakhaطaa riqaaba annaasi xataa yajlisa ilaya wuxuu kasoo inuu kasoo tallaabsanayo dadka luquntooda ilaa uu aniga agteyda ka yimaado yacni waxbuu is-aalayaa waxbuu iga baranayaa ama wax a ama ayb inuu sidaa yahay darteedu karaamo iigu leeyahay baabun ay hada kani baabun baab weyaan hal yuqadamu rajulu hal yuqadimu rajulu nin ninka ma hormarinayaa rijlahu lugtiisa bayna yaday jaliisihi dadka la fadhiya hortooda maanaa qofki inuu lugti taagto dadaa la fadhiyo labadii lugood marka hore ma u dhigan karaa saa saas ma u dhigayaan lugihiisa ma fidsanaya ama saa ha u fidiya ama saa ha yidhaahdan haddii marka duruuf ay jirto waa la ogolyahay haddii aynan jirinna markaas dhamaya qala xadaanaa mxamed bn cabdilcaziiz qala xadaanaa sad bnu muusa huwa saduqun yugrib qala xadaanaa mucaawiyat bnu salix huwa mucaawiyat bnu salix bn xudayr qala xadaanii abu zaahiriya qala xadaanii kahiir bnu murata qaala dakltu lmasjida masjidkan galay ywma ljumucati maalin jumca fawajadtu cawfa bna ma fawajadtu waxaan arkay cawfa bna malikin alashjaci jaalisan isagoo fadhiya fii xalqatin xalqa dhexdeed isagoo fadhiya ayaan arkay marka jumcada horteed xalqa ma la samey karaa marka taasaa masalaha marka masalada marka xadiid dabcan abu daawuud waxaa soo arooray nahaa rasuulu llahi sal l slam can ataxalluqi yowma aljumucati oo laga wado marka nebigu wuxuu reebay in xalqo la sameeyo jumcada salaada jumcada intaan la gaarin ka hor masaajidka in xalqa iyo lagu sameeyo marka xadiidkaas bacdi la waxay yidhaahdaan ma qabla aljumca in xalqo la sameeya ma alimaam alxaafid khatiib lbaqdaadi kitaabkiisa alfaqih walmutafaqih aathaar badan uu keenaya oo asxaabta rasuulka inay samey jireen oo abu hureyra inuu xalqo samey jiray hadda xadiidkan waa kan wuxuu tilmaamayaa cawf bnu malik inuu fadhiyo xalqo marka isaga wuxuu leeyahay khadiibu lbaqdaadi xalqada oo xadiidku uu reebayo waxaa weeyaan waa fi lkhudba khadiibkii oo khudbadii akrinaya dad inay xalqo iska wataan meeshii fadhiyaanoo ama markaas ha akriyaan cilmi ama ha sheekaystaan midna lama ogola laakiin qabla alkhudba ma ahan buu leeyahay xadiidkaas mana la reebaayo saxaabadiyaa samayn jireen wax ku inkirana ma jirin cid ku inkiri jirtayna ma lahayn aduu marka baxiba uu ku leeyahay kitaabkiisaas la yidhaahdo alfaqiih wاlmutafaqih ayb ayb xalqada lafteeda marka haddii dad tukanaayo iyo salaad sunaa sameynayo tukanayo iyo kuwo kaloo iyaguna qur-aan akhrisanaayo iyo de in laga mashquuliya lama rabo haddii aan marka dadna la dhibaynin la mashquulinaynin xalqadii marka halkaasoo kale ay yacni ama cilmi ku akrinaayo ama wacdi uu ku akrinaayo eh, khadiib isagu marka saasuu leeyahay xadiidkanna waa khudbada dhexdeeda iyo warar waxa xalqada lagu sameeyo ahnaa alkhudba madda rijlayhi xalqa ayuu fadhiyey madda rijlayhi labadiisii lugood buu fidiyey bayna yadayhi hortiisa falamaa ra'aanii markuu i arkay qabada rijlayhi labadii lug waa laabtay uma qaala lii wuxuu igu yidhi tadrii ma garanaysaa liayi shayin maxaa sheegeebaa madadtu rijlii labadeeda lugood aan u taagay liyaji-a inuu yimaado rajulun saalixun nin wanaagsan fayajlisa ou agteeda soo fadhiisto lugaha waxaan meesha ugu fidiyey qof wanaagsan inuu yimaado meeshaan iisoo fadhiisto oo markaa aan ama wax kale faa'iidaysano ama aan khayr iyo wanaag isu sheegno dadkii hore marka qofka aan waxba faa'iideyneyni ma jeclaa jirin waxayna u aqoon jireen thaqiil thaqiil thaqiil marka qofka waxaa la yidhaahdaa isna aan wax faa'iideysanaynin waxna faa'iideyn karin isagiina wax kordhin maayo waxna kordhisan maayo wuxuu isleeyahay isagu inuus waxba u baahnayn waana u baahan yahay ee isagiina nin dadad waxu sheegi kara maaha taqiilku kaas walidaalika qaar culummada kamid a waxay ka alifeen ba akhbaaru huqalaa dadka huqalada akhbaartooda qisaska oo ayaga ku saabsan hadaad marka dadka hadda soomaalida u fiirsatana waa u badan yihiin huqaladaas qofka qof howl iska haysto uu imaanayaa qof wax iska akrisanayo uu imaanayaa hadduu xataa wax weydiiyo isla markii inuu u baneeyo ma garanayo waa fadhiyaa maanta dhan waqtigii qofka inuu dhumiyo qofkan waqtigiisa muhiima u yahay waxbuu daalacan lahaa waxbuu qoran lahaa yani hadduu rabo xataa ama qofka inuu wax weydiiyo muqadama dheer ujeedkii uu lahaa xataa war masaladaas maxay tahay hore kama dhahay maanta dhan marka muqadama laabudda inuu muqadamo dheer uu galo waqti baa dhumaaya marka haqiilkaasoo kale waa marka dadka uu waqtiga ka dhuminayo qofku marka arday hadduu yahayna inuu iska ilaaliyo waxaas waay ee wixii markaas dan ugu jirta inuu intuu su-aalo ou markaas dantiisa qabsado qofkii aan qofka inuusan inaan lagu dhibsaninaa fiican mararka qaar adoo dareemayo qofkii in markaa yacni waxaa aad u daran adoo in lagu dhibsanayo yani inaad dareemi weysa xataa maa waayahay marka qof wanaagsan oo saalixo isagana wax u faa-iideeyo isaga ka faa-iideysto rabaa marka qaala baabu rajuli yakunu fi lqowmi fayabzuq qofka dadka qowmka ku dhex jiro dhexdooda fayabzuq candhuuf tufaya markaas say tahay qala xadaثna abu macmar qala xadaثna cabdulwaariث wahuwa bnu saciid qala xadaثna cutbaة bnu cabdilmalik wahuwa sahmiyu maqbul qala xadaثanii zuraaraة bnu kurayn bn اlxariث bni camrin الsahmiy lahu ru'yat ibn xibaanna fi hiqaati taabiciin buu geliyey ana alxaariثa bna camrin الsahmiya xadatahu qala ataytu nabiya sal ly slam wahuwa biminan nebigan u imid isagoo mina joogo ow bicarafaat waqad ataafa bihi الnaas iyadoo dadku ay kusoo wareegsadeen wayaji-u lacraabu reebaadiyaha u imaanayay faidaa ra-w wajhahu wejigiisa markay arkaan qaaluu waxay dhahayeen hada wajhun mubaarak wejigan waa weji la barakeeyey qultu waxaan ihi yaa rasuul allah istaqfir lii nebi allow dembi dhaaf ilaahi ii weydii faqaala laahuma faqaala allahuma kfir lana ilaahu noo dembi dhaaf fadurtu waa soo wareegtay faqultu istaqfir lii qaala allahuma kfir lana fadurtu haddana waan soo wareegay faqultu istaqfir lii faqultu istaqfir lii faqaala allahuma kfir lana fadahaba yabzuqu markaa nebigu wou tegay yacnii yabsuqu isagoo markaa yacnii candhuuf tufayo ayib fadaama marka waxay noqon kartaa wuxuu doonay inuu candhuuf tufo xoogaa meeshiiba waxyar intuu ka tegay si candhuufta uu u asturo ayuu u tegay wahaakada ayib markaa nebiga hadda weynaantiisay kutusaysaa qof walboo aan awal hore u aqoonin bimujarad aragtida ou arko waa dareemayay inuu yacni shaksiyad aad waqaar iyo haybad u leh inuu yahay oo yacni barakaysan ayb waxaa laga qaadanayaa oo kale wasaqda yani yacni qofka inuu iska zuuliyo oo duugo si aan loogu dhibtoonin baabkaasna marka waa baab kaleo marka nooc marka aan aada loo ilaalinin annaga dadkeenna aysa ilaalinaynin meeshay dadka marayaan albaabkaas dadka marayaana candhuufti la dhooba qofkii masjidka soo gelayay xataa qaabuu kusoo galo waa ma leh weliba subxiyaa ugu daran halkaas haddii inta caday lala istaago yacni candhuuftiina meesha la dhigo cadayga maaha waxaan ka hadlaya cadaygu sunno waay adhow cadaygaa wax saas wax laga yidhi haya adhihin waxaan ka hadlayna cadaygu maaha wasaqda waay wasaqda wasakda marka meelaha biyaha iyo in la geeyo oo la dareeriyo ama in la duugi karaa la rabaa laakiin haddii masjidkii meeshii laga maraayey laga dhigo meel candhuuf badan oo tixsi badan laga dhigo ummaddii marka way dhibsanaysaa ma la rabo ta kale haddana waxay tahay waxaa laga yaabaa darishadaas uu candhuuf ka gamaya qofaa meeshii maraya dhac waa ku dhacaysaa ay hadiin haada marka hadiigee waay dad uun in la dhibo un bisna ma fiicna candhuuftii markuu saa u sayrayo waxaa laga yaabaa dabaysha xaggeedu u sayrayaa ninka halkan kasoo socdo inay firdhaadkeeda u gaaro haddana ma xataa ka garaabi maayo ma dhahayo raallahaw inuu waxaleeye iyo in kale ma oga waa iska socdaa marka xoogaa qofku waxuu ficilka aan samaynayno inaan ogaano dad iska socdo un ma arkayninta badan iyo ma ogeynta badan in layska dhaafo candhuuftaada meeshay tegaysa adaa lagaa rabaa inaa ogaato dhib kaloon arkaayo mararka qaar waxay tahay qofkii salaadiibuu ku jiraa ayuu geli rabaa xoogaa yaroo cadaystay markuu cadaystay tifka cadayga see la yeelana tifkii cadaygii waxaad arkaysaa isagoo iska b yacni tuftufayo oo masjidkii ku tufaya xataa caday tifkiis buu rabaa inuu iska carabka ay ka baxsado markaasuu marka waxaa weeyaan saas u tufaya waxaa laga yaabaa marka eh, masjidkii sajaayadda inay tifkii iyo wixii ku daadiyo ama ninka dhinaciisan ka jiraba inuu dhibsan ayaa laga yaabaa marka waxaa inay adiga kugu koobnaadaana fiican tifka cadayga iska laq wax dhiba male maxuu dhibaya hadaadan soomanayn haddaad sooman tahayna adiga un si kale u astur cimaamadaada ku tirtaya wax kale samaysaya waayahay qaala baabu majaalis الsucuudaat meelaha banaanada fariisigooda qaala xadaثna cabdالcaزiiz bnu cabdالlaahi wa huwa اlweysiyu qaala xadaثna sulayman bnu bilaal can اlcalaa can abihi can abi hurayrata ana الnabiya sal ly slam nahaa can اlmajaalisi bالsucuudaati nebigu wuxuu reebay meelaha banaanada fadhigooda faqaaluu ya rasuula allah waxay yidhahdeen rasuul allow laa yashuqu calayna aljuluusu fii buyuutina waana dhibayaa fadhiga guryaheenna dhexdiisa qaala wuxuu yidhi fain jalastum haddaa marka fadhiisataan faacdu dariiqa faacdu lmajaalisa xaqaha majaalista xaqeeda siiya qaaluu wamaa xaquhaa yaa rasuul allah maxay tahay qaala wuxuu yidhi idlaalu saa'il ninka wax weydiisanayo in la tuso meesha uu weydiinayo oo qofka dhunsan iyo kale wadada warsanayo waa meel hiblaayo xaggay iga jirtaa in loo sheego waraddu salaam salaamtii la radiyey waqadu labsaar aragga la laabo walamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar qala xadaثna mxamed bn cubayd illahi qala xadaثna daraawardiy can zayd bni aslam can cطاء bni yasaari can abi saciidin اlkhudriyi radia allahu canhu ana الnabiya sal ly slama qaal إiyaakum wاljuluusa fi الsucuudaat waxaan idinkaga digayaa fadhiyada la fadhiisto fi duruqaat jidadka qaaluu yaa rasuula allahi maa lanaa buddun min majaalisina kama maaranno fadhiyadeenna nataxadadu fiiha waa ku sheekaysannaa faqaala rasuulu llahi sal ly slam amaa id abaytum haddaad diideen fa acduu dariiqa xaqahu jidka xaqiisa siiya qaaluu wamaa xaqu dariiqi yaa rasuula allah bay yihaahdeen qaala qadu lbasri wakafu ladaa walamru bilmacruuf wannahyu cani lmunkar baabun man adlaa rijlayhi ila lbi'ri idaa jalasa wakashafa cani saaqayni qofkii labadiisa lugood raariciyey ceelka xaggiisa ku raariciyey idaa jalasa hadduu fadhiisto wakashafa can saa can isaaqayni labadiisa kubabka shanshadana marada xoogaa kor uga qaato feyto ceelkiibuu marka agtiisa fadhiyaa labadii lugoodou ceelkii ku laalaadsaday ayb labadii shanshadii iyana marka ma xoogaa maradii kor buu uga qaaday qala xadaثna سacيid بن abi maryam qala xadaثna mxamed بن jacfar can shariik bn cabdالlahi can سacيid bn الmusyb can abi muسى الأشcariyi qaala kharaja الnabiyu sal ly slm ywma ilىa xaaئiطi min xawaaئid الmadina ayuu nebiga ku baxay xaa-idku marka waa beerta deyr kale oo ceelkana laga yaabo leh lixaajatii buu ugu baxay waqarajtu fii aharihi gada raadkiisaan ku baxay falamaa dakla alxaa'ida marku galay jalastu calaa baabihi beertii markaa xaa-idka derbigeedii albaabkeedii baan fadhiistay qultu waxaan idhi la akuunana alyawma maanta ahaadee bawaaba nabiyi sal l slam nebiga waardiyihiisaan maanta noqonayaa walam ya'murnii imana amrin aniga fadahaba nabiyu sal l slam nebiga waa tegey faqadaa xaajatahu xaajadiisii buu gutay jalasa calaa qufi lbi'ri ceelka marka raarkiisii ayuu fadhiistay wa kashafa can saaqayhi labadiisa shanshana waa fayday xaggooda wadallaahumaa fi lbi'ri ceelkowna ku laalaadiyey fa jaa-a abuu bakrin baa yimid radia allahu canhu liyasta'dina calayhi soo uga idin dalbado liyadkhula soo usoo galo faqultu waxaan idhi kamaa anta sidaa tahay ahaw xataa asta'dina laka ilaa aan kuusoo idin dalbo fawaqafa waa istaagay waji'tu nabiya sal l slam nabigaan u imid faqultu yaa rasuula allah abuu bakrin yasta'dinu calayka faqaala iidan lahu u idin wabashirhu biاljanna jannana ugu bishaaray fadakhala waa galay fajaءa can yamiini nabiyi sal l slam nebiga midigtiisa ayuu yimid fakashafa can saaqayhi buu fayday wadallaahumaa fi lbi'ri ceelkii buu ku laalaadiyey fajaءa cumaru baa yimid faqultu waxaan idhi kamaa anta xataa asta'dina laka ilaa aan kusoo idmo idin dalbo faqaala الnabiyu slى اllahu عalayh wali waslama iidan lahu idin wabashirhu biاljanة fajaءa cumaru can yasaari الnabiy sal ll ly slam nabiga midigtiisau yimid bidixdiisa fakashafa can saaqayhi buu feyday isagana wadallaahumaa fi lbiiri buu ku laalaadiyey famtala'a alqufu marka raarkii qeybtii nebiga ka joogay waa buuxsantay falam yakun fiihi majlisun majlis maleh meel laga fariisto uma jaa cusmaanu waa yimid faqultu waxaan ihi kamaa anta xataa astaadina laka faqaala nabiyu sal ly slam iidan lahu wabashirhu biاljanna macahaa balaa-un yusiibuhu iyadoo marka ay imtixaan bala ay la jirto oo asiibi doonto cuhmaan eh, fadakala waa soo galay falam yajid macahum majlisan markii uu soo galay alxamdu lilahna waa yidhi wallahu lmustacaanna waa yidhi falam yajid macahum majlisan fadhi kamaunan helin macooda fataxawala waa wareegtay xataa jaaa muqaabilahum hortooda ayuu yimid marka cuhmaan marka dhankii ay fadhiyeen booskii waa ka buuxsamay waa ka waayey hortooda ayuu fariistay calaa shafati lbi'ri ceelka yacnii dhinaciisa kale gowgiisa kale fakashafa can saaqayhi uma dallaahumaa fi lbi'ri fajacaltu atamanaa waxaan gudagalay inaan tamaninayo an yaatiya aqun lii markaa nebigu jannou bishaaraynan walaal aniga ii sugnaaday inuu yimaado oo waa kaa daba imaanaya yidhi ayaan aada u tamaniyey alla mau imaada maanta macnaha ka faa'iidaystee ayb waadcu llaha an yaatiya bihi allaan baryayay inuu keeno alle falam yaati ma imaanin xataa qaamuu ilaa ay meesha ka kaceen qaala ibnu lmusayab ibnulmusayab wuxuu yihi faawaltu dalika qubuurahum arrintaa qubuurtoodanba ku fasirayuu yihi aniga ijtamacat haahunaa meeshaan waa ka kulantay wanfarada cuhmaanu cuhmaanna waa goonin noqday yani dee nebiga iyo abubakar iyo cumar saas qubuurtooda waa isku garab yaallaan cusmaanna baqiic uu ku duugan yahay muqaabil camal ayay u tahay baqiic dabcan muqaabil ay u tahay marka cusmaanna halkaasuu keligii joogaa oo ayaa qabri u ah ee saddexdoodiina waa isdhinac joogaan ayb saasaan ku fasiray buu yidhi qaala xadaanaa caliyu qaala xadaanaa sufyaan can cubayd illahi bni abi yaziida can naafici bni jubayr bni muطcim can abi hurayrata qaala kharaja الnabiyu sal ly slama fii طaa'ifati الnahaar maalinta gelinkeedii buu baxay waqti kamida laa yukalimunii xaal uusa ila hadlaynin walaa ukalimuhu anigana aanan la hadlaynin xataa ataa suuqa bani qaynuqaac ilaa qoladaa suuqooda uu ka yimaado fajalasa bifinaa'i beyti faatima wuxuu fadhiistay guriga faatima banaankiisa finaa marka waa sabada guriga ama barxadda guriga ayuu fariistay fa qaala wuxuu yidhi ahama lukacu lukac meeshaan ma joogaa lukac marka cunuga yarkaa la yihaahdaa ayb ahama meeshaan meeshaasi lukacu ma jooga cunugii yaraaw ayb sabiyu sagiir weeyaan xasan buuna u jeedaa abcan ee marka macno kalena waa leeyahay bimacnaa qofka yani la-iimkaana waa la yihahdaa markuu weyn yahay lukac haddii la yihaahdo marka qof weynna uu yahay de markaasi lu baa loo jeedaa ilmo yar hadday tahayna haddaa ilmo yar baa laga wadaa ee hadda xasan nin oo lumi lagu sheega maahan maxaa yeelay nebiga waaba ki yidhi ina bni hada sayidun uu yidhi ina bni hada sayidun ayb ahama lukacuu faxabas faxaba faxabastuhu saas maa idin dhigan faxabasathu faxabasathu shay-an bay u celisay waxbay waad xoogaa way daahisay oo waxbay u xabistay fadanantu waxaan maleeyey annahaa tulbisuhu cabaar yar bay daahisay marka ma soo daynin faadimo cunugii xasan fadanantu waxaan u maleeyay annahaa tulbisuhu inay u labisayso sikaaban ayb sikhaabku marka waa kuulo iyo wax lamida ama miski iyo cuud iyo wax noocaas inay u xirayso aw amase tuqasiluhu inay dhaqdhaqayso ay uqubaynayso fa jaa-a waa yimid xasan yashtaddu isagoo boodboodayo tallaabsanaya xataa caanaqahu ilaa nebigu ou yacnii hab siiyey waqabalahu ou dhunkaday wa qaala wuxuu yidhi allaahuma axbibhu ilaahu jeclow wa axbib man yuxibuhu qofka jecelna ilaahu jeclow yaa jecel marka ahlu sunnahaa jecel shiicadu xasan ma jeclo weliba xuseen bay badanaa ku tacaluqaya haddaa fiiriso xasan marka maxaynan ugu tacalluqaynin de xasan waxay leeyihiin aabihiis bouba yacnii xukunkii aabihii iyo iyaga ay lahaayeen bou wuxuu ku riday khudlaan oo intuu ka tegay buu mucaawiya faraha ka saaray waxay leeyihiin marka xasan waa necab yihiin ma jecla xasanna de arrintaa nebigu waa ku ammaanay oo wuxuu yidhi dad baaba ilaahay dartiis cunugayga ku heshiisiin doonaa muslimiintii baana ku heshiisay waxaana laga qaadanaa xasan ama aalubeytka saxaabiga mucaawiya radia allahu canhu waxay u arkeen qof fiican inuu yahay cadaaladna ku leh maxaa yeelay xasan talada ummadda oo dhan nin khaa uma dhiibeen nin khaa'in ah ee meel xun ku hogaaminaya xasan uma dhiibi lahayn talada dadka dadka muslimiinta macana kownuhu uu taladii muslimiinta isaga faraha ka saaray waxay ku tusaysaa mucaawiya inuu fadliga uu isaga laftiisa uu leeyahay ha kala fadli badnaadeen laakiin mucaawiya iyo fadligiisay ku tusaya ayb nabigu sal l l slam saxaabada dhammaantood in la jeclaadana waa amray ansaarta waa kii yihi laa yuxibuhum ilaa mu'min walaa yubqiduhum ilaa munaafiq waxaa kaloo laga wariyey ninkii jeclaada wuxuu yidhi man axabahum fabixubi axabahum saxaabada qofkii jeclaado aniga jacaylkayga uu jecel yahay darteed ayuu iyagana ku jeclaaday ee ninkii nacaa marka waxay tahay nebi jacaylkiis ma haayo hada akhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina mxamed